bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuqi akhiruhum shaykhuna shaykhu صالح بن cبد الله الcسyمي غfر الله lh وlhm جميعا بsناadi kuli minhm ilى sm بن cayنة can cmr بn diran cbi qabusa mولى cbdالlahi بn cbdالlahi بn cbd الcاasi radي الlahu tacala anهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih وsلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوز بسعادة العجل والآجل فهذا هو المجلس الثاني والسبعون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة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 waa kun sagaal boqol iyo afar iyo kontonka xadiidka ah weyaan can jaabir bni cabdillahi waxaa la wariyey ibnu xaraam radia allahu canhuma ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ramala wuu rucleeyey alaaata awaafin saddex wareeg iyo saddex awaaf ama saddex wareeg ayuu nabigeena rucleeyey min alxajari dhagaxa laga bilaabo ila alxajari ilaa dhagax laga imaado xajaraswadkaa halkan ku jira inta ayaa laga bilaabay wareega koobaad ilaa halkan laga imaado waa kow kan labaad ilaa halkaas waa laba kan saddexaad ilaa halkaas saddexdaa jeer ayuu nabigeena rucleeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam wasallaa kadibna intaa markuu saddexdaas rucleeyey afarti kalena uu ka dabageeyey kadibna ayuu wasalla wuxuu tukaday rakcatayni laba rakca ayuu tukaday uma intaa kadib cadda wuxuu u laabtay ila alxajari dhagax ayuu laabtay oo mar labaad xajarkii dhunkashadiisa noqotay ay taabashadiisa noqotay ayuu nabigan u laabtay sala allahu alay waslem dawaafkii laguu dhameeyey uma dahaba kadibna intaa kadibna wuxuu aaday markuu dhagaxii gaaray ayaa kadibna dahaba wuxuu aaday ilaa zamzama biyaha zamzam xaggii ayuu aaday fa minha xaggeed ayuu ka cabay wasaba ala ra'sihi madaxiisana zamzamka ayuu nabigeenu ku shubay sala allahu calayhi waaalihi wasalam uma intaa kadib rajaca nabiga uu soo laabtay fastalama wuxuu salaamay uu saa u taabtay alrukna xajarka rukniga markii la ilaaqa waxaa loola jeedaa dhagaxa aswadka ayaa loola jeeda xilliga laga hadlaa kacbada iyo howlahaas markii laga hadli kacbada iyo wixii la xiriiray awaafka rukni haddii la yidhaahda waxaa loola jeedaa dhagaxa meeshuu ku jira weyaan alaswad fastalama wuxuu salaamay alrukna dhagaxii duunkashadiina way ku jiri kartaa weyaan uma intaa kadib rajaca wuu laabtay ila safa safa xaggeed ayuu u laabtay kow safa dhankaas ayay jirtaa tusaale dhankaas ayuu u laabtay fa qaala wuxuu yidhi ibda-uu ka bilaaba ibda-uu bilaaba oo ku bilaaba bimaa meel ku bilaaba bada allahu allaweyne uu ku bilaabay caza wajalla bihi isaga ilahi wuxuu lehy subxaana wa tacaala ina alsafaa waalmarwata min shacaa'ir illah marka ilaahay maadaama uu safo ka bilaabay socodka iyo orodka iyo muxuu ahaa inta udhexaysa bilawga halaga laga bilaabo safa oo meeshuu alla ka bilaabay subxana wa tacaala ha laga bilaabo saas ayuu nabigeena amar ku bixiyey sala allahu calayhi waali wasalam imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti muslim saas ayuu leeyahay weeyaan marka intaas habkii loo gudanayay tawaafka ayaan ku jirnay xadiid kun sagaal boqol iyo konton i shanaad can jaabir bn cabdillahi waxaali radi allahu tacala canhuma ana rasuula ana rasuula rasulka sal slm daafa wuu dawaafay bilbeyti beytka ayuu ku dawaafay faramala wuu rucleeyey min alxajari dhagaxa laga bilaabay alaswadi alaaan saddex jeer ayuu mxuu ahaa ilaa uu kaga soo wareega ayuu nabigeena rucleeyey faramala wuu rucleeyey min alxajari dhagaxa alaswadi alaaan saddex jeer ayuu mxuu ahaa rucleeyey isagoo dhagax ka bilaaba uma sallaa rakcatayna kadibna laba rakc yuu tukaday markuu saddex un tawaafay ood orday miyuu laba rakc tukaday maya macnaha saas maahan ee saddexda rucleynta waxaa ka dambeeya afarti cadiga socodkeeda uma intaa kadib sal nabig wuuu tukaday rakcatayn laba rakc yuu tukaday qara'a fiihima wuxuu ku akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul huwa allahu axadun labada ayuu ku akhriyey waa laba aayadood oo cajiib ah midna ulu qur'aan inay udhiganta ayuu nabigeena cadday qur-aanka marka saddex meel loo qeybiyo in hal ay udhiganta waa qul huwala suuraddan kale nabigan wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi waali wasalam markuu qofka ahriya habeenkii markuu saxana qofka ahriya inuu muxuu aha shirka ka beri noqday ayuu muxuu ahaa nabigeena cadday sal slm fadl hadda lama rocleyn kara sooma ma la badbooday sida qolyaha asxaabteen oo kale may waa laska soconi habay yaraatay wax ruclayn la laakiin xiliyadan hadda oo kale tusaale xilligan hadda xajka usan jirin kale qofka cumro alla ah u qadaro wuu ruclayn karaa ma ahane si fiican buu ordi karaa eh, maxaa qeybta xaramka ku dhegan eh, ku dhegan eh, xajarulaswadka amaba kacbada ku dhegan markii laga yaro durka wareegaas kore waa lagu ordi karaa hadda laakiin xilliga xajka oo kale orod iska dhaafay socodna xataa ma jiro adiga waa lagu wadi waa mxuu ahaa biyo socdo hira waa lagu wadi bas adiga khiyaar malihid musayar ayaad noqonaysaa laa mukhayar sidaa weeyaan baabu istilaami alxajari dhagaxa jazaaka allah dhagaxa salaamitaankiisa alswadi baabu istilaami alxajari dhagaxa taabashada la taabto oo gacanta lagu taabto ayuu baabkan u baab yahay iyo wa taqbiilihi dhagaxa dhunkashada la dhunkado oo afka la saarto ayuu baabkan u baab yahay weyaan saas ayuu nabigeena sal allahu alayh ali siduu mxu yeeli jiray ayaa baabkan uu baab yahay siduu nabigeena samayn jiray alai slam oo taabasho iyo dhunkashaba xadiid ku sagaal boqol iyo lix kontonaad can cabdilahi bni cumar taala anuma qala wuxu abdulahi bn lam ara maan arkin annabiya nabigeena maan arkin sala allahu alayh ali yastalimu isagoo taabani min albeyti beytka tiirashiisa iyo mxuu aha meelaha beytka waa kacbada beyt la ilaaqo waa kacbada allah subxaana wa tacaala isagoo taabani ma arkin ila ruknayni labada tiir amaba labada goladood alyamaaniyeyni ee yeman loo tiiriyey ama yeman loo nisbeeyey meel aan ahayn weligay isagoo gacan ku taabana maan arkin ayuu leeyahay anas maalik radia allahu tacaala canhu ardaa nacam saas ayuu leeyahay ninka la cbdulahi bn cumar cafwan cbdulahi bn cumar radi lahu arda tiirka kacbada markay sidaa tahay tiir waa kan soomaad arkin tiir kalena waa sidaan sidaan uma dheera way siman tahaye tiirna waa kan kana midna waa kan wuxuu leey abdullahi bin cumar marka weligay nabigeena sal alla alay oo gacan noqotaya iyo dhunkasho noqotaya la aada ma arkin beytka iyo kacbada intaanan ka ahayn labada rukni rukn alyamaani oo dhagax uu ku jiro iyo rukn mxuu ah, ahaa ah, mxuu ahaa ah, xajar ku jiro iyo ruknigii loo yaqaan arukn alyamaani loo yaqaano labada rukni waxaan ahayn nabigeena oo taabana maan arkin sal la alay slam marka waxaa ku jira rukn lyamaaniga rukn lyamaaniga cafwan iyo xajar aswadka labada eh, gooladood ama labada eh, dhinac ay ku jiraan midna xugun hal xugunuu qaadanaya midna wuxuu qaadanayaa dhowr xugun midkan rukn yamaaniga oo dhagax uusan ku jirin xajarasad ku jirin isaga wuxuu leeyahay alistilaamu faqad in sidaa loo taabto bes markii la taabtana lama dhunkada isaga lama dhunkada kow gacantii lama dhunkada laba qori laguma taabto saddex isaga waxaa weeyaan alistilaam in la salaamo oo sidaa loo taabta bas ayuu leeyahay midka asagaa wax kala haba yaraatee uu le dadka aad aragteen oo maryaha ku tuuranaan iyo dadka isku masaxayaan iyo dadka ku dhegan iyo dadka dhunkanayaan iyo xadkii la rabay way dhaafayeen way dhaafiyeen jidba iyo aqoonlaan wax ugeyba meeshu way dhaafeen marka ka isaga istilaam bas ayuu leeyahay kow laakiin midka uu xajal asad ku jira acmaal badan ayaa lagu qaban karaa kow horta in la taabto waa sunna tan labaadna in la dhunkadana kabasi fiican oo isna waa sunno kale sidoo kale in la ishaaro oo gacanta loo taago sunna in ul lagu taabto sunna markii la agmara in muxuu ahaa allahu akbar la yidhaahdo maluub sunna isaga acmaashaasoo dhan ayuu leeyahy markii la taabto isaga haddii la dhunkado waaba la dhunkaday gacantii lagu taabtayna in la dhunkado ayadna weylada laakiin xagga in allahu akbar laga yidhaahdo kadibna gacanta la dhunkada maya marka isaga waa la dhunkani amaba waa la taabani gacantii lagu taabtayna waa la dhunkani xaggana waa laga salaami oo allahu akbar ayaa la leeyahay ul iyo bakooro waxay ahaataba saas ayaa looga taabani bakooradiina lama dhunkanayo iyada looma dhowaanayo intaba waa acmaasha lagu qabto meesha ayada marka meeshaan iyo meeshan waa kala shaqo badan yihiin midkan marka yamaaniga ah shaqo kale gacan looma taagaayo mana laguma taagaayo laguma taagaayo lama dhunkanaayo bes gacantaasunbaa hal mar saa loo maran stilaam istilaam weyaan marka cabdullahi bin cumar saas ayuu leeyahay radia allahu taala arda nabigeenna labadaa meelood unbuu u nabiga taaban jiray kana caadiya loo taaban jiray kana dhunkasho iyo taabasho iyo ishaaritaan iyo kulliba waa leeyahay weyaan waayahay wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim usugnaatay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha cbdullahi bin cumar maa taraktu maa taraktu kama aanan tegin istilaama haadayni ruknayni labada tiir iyo labada goladood inaan muxuu ahaa aan salaamo ama aan taabto fii shiddatin xilli dhib aad jiro walaa rakhaa'in xaalad barwaaqo ay jirto kama aanan tegin kama aanan tegin mud ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi waali waslem laga soo bilaabo markii aan arkay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam yastalimuhumaa isaga oo taabani oo salaami markii aan arkay kadib weligay amaba dhib ha jiro amaba barwaaqaha lagu jire macnaheedu maxay tahay amaba ciriiri ha noqdo amaba waxaa weyaan firaaqa ha noqotee kama tegin ama aan oday noqdo ama wiil aan ahaado ama aan xanuunsanaado ama aan caafimaad qabo saas ayuu ula jeeda weyaan laakiin zixaamka markuu daran yahay oo ciriiri daran yahay waxaa weeyaan in loo dhowaado meeshaas waa laga haboon yahay maxaa yeelay inta badan qofka wuxuu dhibayaa muslimiinta ayuu dhibayaa inta badan markuu qofka meeshaas iskuma kakabo ama isaga ayaa dhibooni ama muslimiinta ayuu dhibi xajarulaswadka meesha ugu fiican waa in la dhunkada sooma in la dhunkada dhunkashada ayada waa sunna ama mustaxabdha waa shay mustaxab ah oo qofka hadduu sameeyo ajir uu ka heli laakiin qof muslim inaad cariiriso oo jiqilaha iyo xusullaha aad ka geliso muxuu ahaa kalxamaha ka geliso ama aad eh, dhibaatayso ama neefta ay ku xihanta ama meesha uu ku dhinto ama dib kale u gaaro intaba waa xaaraan banaanka taalo marka adoo sunno u socdo inaad xaaraan usii marto ha sheegin lama ogola lidalik sayid cumar radi allahu taala ardaha nabigan wuu diiday sal slm inuu meesha isku ciriiriyey muxuu yidhi mid xoog badan tahay meesha iyada ah hau dhowaanin oo dadka ha dhimin meelaha iska marmar saas ayaa lagu yidhi radi allahu taala arda haddii marka ay marka iyada firaaqa tahay dhib ma laha mararka qaar waxaa dhacdo waxyaabahan la yidhaahdo waasita waasitada maxay tahay qofka in intuu dad la heshiiyo ama dad isaga yaqaana loo helo kadibna aayar meeshii loo xuluuliyo oo dalaq la siiyo ya waa dhacda arrinta yada qof madax ahoo meesha askarta joogta noqotay iyo qof masjidka raggii odayaasha joogay iyo xajshir oo kale meesha ka yaqaanay kadibna meesha waa la tagay markii la tagay xilliga dadka ay salaad u fadhiistaan oo dadka qasab lagu fadhiisiiye markaasaa kadibna mar inta loo yara fuutiya xoogaho intaad ku booda aad dunkanaya arinta iyada ah ka warama culama ai way dhacda arinta aad u dhacda ya sheekh ya sheekh ha ha <laughs> way dhacda arrinta iyada marka kaleyba qabuulkeeda ee qabuulla-aanteeda ilahay agtiisa ay taallaa laakiin intaasoo bashar ah oo qofka eegi oo war dhib badan waana dhacda runtii dad badan ayaa hawsha iyada ka faa'idaystay ilahay khayr ugu dhiga waayahay wa fii riwaayati riwaayad oo lilbukhaari bukhaari usugnaaday oo ku sugnaatay ama u sugnaatay wuxuu yidhi ninka la yidhi cbdullahi bn sa'ala rajulun qaala wuxuu yidhi raawigii sa'ala rajulin baa wuxuu weydiiyey ibna cumara ayuu weydiiyey radia allahu tacala canhuma can istilaami alxajari dhagaxa aswadka ah nabigeena siduu cadday sala allahu alay waslam xajarka aswadka ah isagoo cad ayaa adduunkan la keeno jannada laga soo bixiyey ibni aadamka dembigiisa ayaa saa u madoobeeyey sidoo kale waxaa wey xadiid waxaa ku sugan nabigeena sal lla l inuu yidhi dhagaxaas aswadka ah wuxuu imaan doonaa isagoo carab hadlaalaha ayuu maalinta imaan doonaa markaasuu u markhaati furaa cid kasta oo xaq ku salaamtay oo daacadnimo iyo ikhlaas iyo dhibaatalaan ku salaamtay ama ku dhunkatay ayuu u markhaati furaa ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka qaala wuxuu yidhi sa'ala rajulin ba wuxuu weydiy ibnu cumar ayuu weydiiyey can istilaami alxajari dhagaxa in la taabto oo la salaamo fa qala wuxuu yidhi ra'aytu rasuululahi rasuulka alle ayaan arkay sal slm yastalimuhu isagoo salaami ayaan arkay wayuqabiluhu dhunkani qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ara'ayta bal ka waran in zuxumtu haddii la ciriiriyo oo ciriiri meesha ay noqoto ka waran qaala wuxuu yidhi ijcal ara'ayta bilyaman ara'ayta yaman ugu sootag halkaas ku raaytu rasuula nabiga yastalimu isagoo mxu salaami wa yuqabilu dhunkani weeyaan cabdullahi bin cumarna radi allahu ta an ardah waa ninka ad taqaaneen oo xataa nabiga meesha uu u fadhiista weyse uu fadhiisan jiray markuu xajka adaa meesha uu waxaa weeyaan ku weyse qaadka uu ku weyse qaadan jiray meesha nabigu uu ku tukada sal alla slam uu ku tukan jiray meeshuu habeenka barya uu bari jiray diituwa xataa markuu maka gala meesha diituwa hadda jarwal loo yaqaano ayuu nabigeena bari jiray calai sl slam meesha ayada ayaa asna uu bari jiray dhaqankiis ayaa saas ahay way ku yara qoonsadeen arrintayda waxay yihahdeen cbdullahi waaside habkan aad samaynaysa ama laga haboon yahay ay ku yidhahdeen radia allahu tacala canhum jamiican waayahay intaana jacayl uu qabay u jiray sal lla ly iyo ixtiraam iyo itibaac uu samayna walimuslim muslim waxaa u sugnaaday qaala wuxuu yidhi naaficun naaficu mawla cabdillahi bni cumar ayaa wuxuu yidhi raximahullah ra'aytu ibna cumara ibna cumar ayaan ark taala canhuma yastalimu isagoo salaami alxajara dhagaxa aswadka ah biyadihi gacantiisa uma qabala yadahu kadibna gacantiis ayuu dhunkaday gacantiis ayuu dhunkaday haalibanna wuxuu samaynaa wuxuu nabigeena ka arkay sal lla slm weyaan xadii kun sagaal boqol iyo todoba iyo kontonaad can ibni cabas waxa ri abdullahi bin cabas bin cabdilmualib ibnu cami nabiy sal slm radi allahu tacala canhuma qaala wuxu yhi abdullahi bin cabaas taafa nabiyu nabigeena ayaa awaafay fii xajati lwidaac xajka sogootinta ayuu nabigeena awaafay sal slm calaa baciirin rita iyu saarna xajataifaadihi ama awaafulifaadihi ma ahan waxa weeyaan daafa wuu dawaafay nabi fii xaajati ludaaci calaa biciin rita yuu ku dawaafay cafwan yastalimu wuxuu nabiga ku salaamay ku taabanay alrukna ay alxajara waa dhagaxa aswadka ah bimixjanin bakoora mixjanka waa usha afka saa muxuu ahaa qalloocsan amaba meesha kore ka qalloocsan ayuu nabigeena sal slem eh, ku eh, taabanayay weeyaan laakiin ka isaga lama dhunkanayo bukhari muslim ayaa soo saaray xadiid korna bukhaari ayuu ahay ayaan filaya nacam buhaari iyo muslim labada riwaayo kala dambeysay wa fii riwaayati lbuhaari ana rasul rasulka sal slm daafahu dawafa ilbeyti beytka ayuu ku dawaafay wa huwa isagana calaa biciin riti isagoo saaran kulamaa ataa goor al goortuu yimaado cala rukni xajal aswadka ashaara ilayhi bishayin shay oo fii yadihi gacantiisa ku sugan ayuu ku ishaari jiray waa muxjankii un ushi muxuu ahaa bakoorad ahayd wa kabara muxuuna dhihi jiray allahu akbar allahu akbar bismi illahi allahu akbar ma aha allahu akbar allahu akbar sidoo isna waxaa weyaan bismi lah allahu abarman waa allahu akbar sidaa weyaan marka labada xaaladoodba xilliga aad xiranaysa dawaafka ood bilaabayso allahu akbar weyaan markaad soo wareegtood imaadana allahu akbar weyaan markii ilaatan u dambaysana allahu akbar weyaan laakiin markaad dhammayso kow waad bilowday waad wareegtay kow allahu akbar mar labaad allahu akbar mar saddexaad allahu akbar mar afraad allahu akbar mar shanaad allahu akbar mar lixaad sidoo kale allahu akbar mar toddobaad allahu akbar kadibna waad wareegtay sideedaadki marka la gaaro meeshii aad imaado ku dhamaynayso alla abar miya maya xirashada ma jirto waa waa dhaqaajisay amaba alla abar damadahiis ma jirto shaqoodhin kaloo lagu diraad qabanaysaa sidaa weyn todobada jeer ay alla abar leedahay waa yahay baabu sacyi bayna asafa walmarwa safa iyo marwo intaudhexaysa in sacyi la sayma ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiid kun sagaal boqol iyo sideed iyo kontonaad can caasim ibn abi sulayman alaxwal waxaa lag wariyey taabicigaas qal wuxuu qultu waxaan ili anas ibn malik waxaan ku idhi radia allahu tacala anu arda akuntum miyaad ahaydeen markii aad gaalada ahaydeen intaadan diinta aadan baranin ka hore islaamnimada aadan qaadanin ka hore akuntum miyaad ahaydeen takrahuuna kuwa naca asacya in la ordo oo sacyi la sameeyo bayna asafa walmarwa safa iyo marwo inta udhexaysa in sacyi la sameeyo miyaad nici jirteen xitaa markii aad islaanteen kadib ood weli aadan yacni aad aad u xoogaysanin amaba awal islaamkii miyaad nici jirteen raximah llah yarxamuka waaya marka saas ayuu weydiiyey qaala wuxuu nacma liannaha maxaa yeelay kaanat min shacaa'iri aljaahiliya aan ku noqdo macnaha si khaldan ayaan u dhahay aan dib ugu noqdo can caasim ibni sulaymaan alaxwal waxaa laga wariyey raximah llah qultu waxaan idhi lianas bn malik waxaan ku idhi radia taala an arda a kuntum miyaad ahaydeen haddii aad muslimiinta tihiin takrahuuna kuwa naca asacya sacyiga inaad si ay ma neci jirteen markii aad soo islaamteen ood gaalada ka soo baxdeen ood muslimiinta aad noqoteen xilliga isaga ah inaad safa i marwa orodaan ma neci jirteen ama aad martaan ma neci jirteen qaale iyo waxawayaabaha ilaahay lagu weyneey ay kamid tahay faman xaja qofkii soo u xajiyo albeyta beytka alle aw ictamara ama umraysta falaa junaaxa dambi caleyhi dushiis ma ahanin an yatawafa bihima inuu muxuu ahaa sacyigaas sameeyo wax dembi ah iyo wax dhibaato iyo wax culays oo ka jir ma lahan ilaa ay ka soo degto waan dhibsan jirnay saas ayuu leeyahay buhari muslim aya so sar xadidka can jaabir waxaa laga wariyey ibni cabdilah radi allahu tacala anhuma qal jaabir lam yatuf inabiyu nabigan muusan dawaafin sala allahu aley wasalam walaa asxaabuhu saxaabadiisa bayna asafa walmarwa ilaa awaafan waaxidan ay ilaa sacyan waaxidan nabigeena sala allahu alay markay xajinayeen isaga oo qaarin ahaa oo xajkii cumradiisa dhexgeliyey iyo mufridiinta kuwa ahaa hal sacyunbay la imaadeen laakiin dadki umradii dadki cumradii tamatuca ku sameeyo o gutay kadibna xaji ka dabageeyey ayaga cumradiina dawaaf ay u samaynayaan sacyaan kala jeedaa xajkiina sacyay u samaynayaan sidaa weyaan kuwa uu leeyay marka ilaa طawaafan waaxidan ay ilaa sacyan waaxidan waa kuwa mufridiinta ahaa iyo kuwa qaariniinta weeyaan wazaad wuxuu kordhi fii riwaayati ilaa طawaafan hal awaaf ay sacyan waaxidan awaafahu lwl ay sacyahu lwal sacyiga awaafuquduum markuu sameeye uu la sameeyey waa ti u kaaftoma nabigana sal slm oo gadaaldam uu maalintii dambe tobanaadka u sameeyey awaafulifaadi bas sacyiga ile waa hormarsaday sidaa weeyaan xadii sagaa boqol iyo lixdanaad can kaiir ibnu jamhana waxaa laga wariyey raximahullah ana rajula inba qal wuxu yhi cbdilahi bni cumar wuxuu ku yidhi bayna asafa walmarwa marwe iyo safa isagoo jooga wuxuu ku yidhi hee yani bayna asafa walmarwa hadalkaas wuxuu dhacay cabdilahi bni cumar iyo ninkaas wax weydiina oo safay marwo dhexdooda jooga ayuu cabdulahi bn cumar ku yidhi qaala ana rajula ba qaala wuxuu yidhi licabdilahi bni cumar bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda iyagoo jooga wuxuu ku yidhi hee yaa abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan abiisow hee inii aniga araaka waxaan ku arkaa tamshi adoo iska socda tartiib iska taxaashlayne wanaasu dadkan yascawna ay dudayaan ay ordayaan qaala wuxuu yidhi ina in amshi haddii aan socdo faqad ra'aytu waxaan arkay rasul yamshi isagoo socda wain asca haddii aan ordana faqad ra'aytu rasuula nabiga layaan arkay sala allahu alay slm yasca isagoo ordi wa ana ana shaykhun oday ayaan ay kabiirun marka oradka ima fududo ayuu kala joodaa haddii aan ordana waa sunna haddii aan socdana waa sunna oo nabigeena nabigaalabadaba ah, samey sal slm marka haddii aan ordi lahaana waa yeelaan iska ahayba nin hadda ordi kara ma ahi ayuu leeyahi radi taala arda xadiidkaas waxaa soo saar abu daawuud tirmidi nasaai ibni maaja asxaabu sunan arbac ayaa isku waafaqeen soo saareen waana xadiis saxiix weeyaan xadii kun sagaal boqol iyo ko iyo lixdanaad can safiyata bintu shaybata waxaa laga wariyey raximah allah can imra'atin haweeney oo saxaabada nabig ka mid sal slem qaalat waxay tihi jahaalat saxaabiya aw saxaabi maxaan idhi laa yadur jahaalada inaan la aqooni way saxaabiga iyo saxaabiyadda dhib malahan maxaa yeele dhammaantood waa cuduul bitacdiili illaahi lahum ilaahay baa cadaalad inay yihiin ku sheegay ilahay baa ku shegay ahlu janna dhammaantood yihiin radia allahu taala anum jamican qaalat waxay tihi ra'aytu rasulla nabig ala yaanag sal sl isagoo ordi fii baطni almasiili biyo mareenka isagoo ordi inta udhexaysa waa meesha hadda calaamadaha cagaarka ah iyo nalka cagaarka lagu sameeyey isagoo ordi ayaan arkay weyaan wayaquul wuxuu leeyahay laa yuqطacu alwadi waadiga lama gooyo ilaa shaddan orod mooyane orod ha lagu gooyo saas ayuu nabigeena sal ا slm nasaa-i ayaa soo saaray xadii saxiix xadii kun sagaal boqol laba iyo lixdan can naafic waxaa laga wari mawla cbdullahi bn cumar raximah anahu naafic samica wuxuu maqlay cabdlahi bn cumar radi alahu taala canhuma wahuwa yaquul isagoo leh wahuwa isagana calaa asafa safa isagoo saaran yadcuu ducaysanaya qol wuxuu leeyahay allaahuma allahyow inii inaka adiga qultu waxaa tidhi udcuunii ibarya astajib waan yeeli lakum adinka ayaa tihi rabbiyow wainaka adigana laa tukhlifu ma guubyeeshid oo ma baajisid ma baajisid almiicaada ballanta aad qaadda ilaah ma baajisid wainii ana as'aluka waxaan ku weydiisanaa kamaa hadaytanii anlaa tanzicahu inaadan islaamnimada iga siibin minii aniga xataa tatawafaanii ilaad iga oofata waana iga oofsata ood iga mxuu ahaa qibloota oo naftaad iga qaada wa ana muslimun anoo muslima saas ayuu ku ducaysan jiray abraani fi mucjam alkabiir isnaadu saxiix weeyaan marka arinta khawaatimta iyo khaatimada ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu noo suubiyo saxaabada nabigeena sal allah alay slam iyo salafkii iyo ahlu khayrkii iyo ahlu ugu daran oy aad iyo aad ilaahay subxana wa tacaala ugu baryi jireen waa xusnu lkhaatima inaad ilaahay subxaana wa tacaala khaatimada u wanaajiyo ama ha yaraadeena ama ha ama ha caafimaad qabeena ama ha jirideena daa'iman wa abadan xusnu khitaamka ilahay baa weydiisan jireen subxana wa tacala maxaa yeeley qofku waxaa laga yaabaa inuu iska fiicnaado ood iska ordo ood iska wanaagsan yahay isagoo marka sanbirriax yar ku jira isagoo wax yar un ay ka yara mogti bini aadamka badanyi mararka qaar waxaa laga yaaba wax aanan ilahi raali ka inaad qofka aad faraha la gala markaasaa laga yaaba isagoo faraha kula jira inaad malkumuudka mar ku dhaca dhag nasal allah asalam alcaafiya lidalika xusnu khitaamka daa'iman qofka sujuudda markuu gacmo kor u qaado markii meelaha ducada lagu ajiibaa ama xiliyada la jooga iyo mar markuu ilahi subxana wa taala qalbigiisa xaggiisa adaba inaad aad ugu baqo ood alla weydiiso inuu ilahay khaatimadan rasuul biyo baan ka baryana subxana wa tacala xusnu alkhitaam anagoo tawxiid ku dhawaaqnay anagoo beri iyo wanaag ku jirna anagoo khayr ku jirna inaad ilahi subana taala nugu ofsado ayaa ilah ka baryana subxana watacaala marka cabdulahi bin cabaas cabdulahi bin cumar halka meelaha ducooyinka lagu ajiibo wa oo nabigeen uu ku duceysan jiray calayhi salat slam weliba baqara in ku dhow ayuu taagnaay markuu safa ku duceysanay nabigena sal slm inta laga ahriyo safana sidaas oo kale meelaha lagu duceysta liisfaray ka mid tahay ama nabigan uu samey sal slm halkaas ayuu leeyay rabbiyow ilaahow adiga ayaa muxuu ahaa bariday amartay in lagu baryo onku barino waxaadna noo ballan qaada inaad naga ajiibto adigana ballanta kama baxdid ilaahayow maadaama islaamnimo igu hanuunisay ood muslim iga dhigtay ilaahayow islaamnimada ayada igu sug iyo i mari anuu ku taagana io oofsa saas ayuu leeyahay oon ilahay ka barya wa tacaala radia taala arda baabu yowm tarwiya maalinta biyo waraabsiga ayuu baabkan u baab yahay maanta waxaa laga yaabaa magacun baa la wataa mooyane biyaha meel walbay suran yihiin mina iyo tendodhinki iyo musdalifa iyo carafa iyo meel walba waxaa weyaan biyihiaasa u suran bifadl ilah caa wajal waliba biyo qabow oo cidii qabow cabi karto ama muxuu aha ooman mxuu aha cabi karto weyse noqotaya qubays noqotaya cabitaan noqotaya laakiin beriga hore biyo ma jirin meesha markaasaa biyaha halkaas zamzam ayaa laga daldali jiray oo lasii dhigi jiray waxaa weyaan mina ayaa lasii dhigi jiray oo waxaa lasii dhigi jiray muxuu ahaa amaba dadka baxaan nin walba dee waa biyo waraabsanaya yowma tarwiya nin walba biyihii aad cabi lahaa dhowrka maalmood ayaad sii qaadan jiray oo mxuu la dhaansan jiray yowma tarwiya la yidhah maalinta waana maalinta xajka la xiran jiray maalinta xajka la xiran jiray weeyaan haddaba la xirto haddii kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad can moxamed bin abi bakrin athaqafi yaa xirana ma taqaanaan cidda xiranaysa maalinteeda ma taqaanaan ya qofka tamatuca laakiin qofka mufridka ah iyo qofka qiraanka ah horaanay usoo xirteen sidoo kale xataa maalinta laftarkeeda muxuu ahaa qof mufrid iyo qiraanna wuu xihan karaa laftarkiisa qof mutamati xataa wuxuu ka soo xihan karaa meel hadduu tusaale ahaan qofka madiine joogo ama uu muxuu ahaa meel dhow uu jooga kadibna uu xajkii eh, cumro soo xirto maalinta ay sideedaadka ah uu maka imaado isla maalintii kadibna isla uu cumrada dhammaysto markuu cumrada dhamaysto timi u gaabsada kadibna haddana xajkii uu ku dhawaaqa miyaa loo diidaya waa maya iyadna maya weyaan xadiidka kun sagaal boqol iyo saddex iyo eh, lixdanaad can muxamed ibn abi bakrin haqafi waxaa laga wariyey raximah اllah qaala wuxuu yidhi sa'altu anasan anas ayaan weydiiyey ibna malikin khaadima rasul lah sal l slem wanaxnu annagana haadiyaani aan ka kalahayn min minan mina aan ka kalahayna oo ilaa carafaat carafa aan u kalahayn waa maalin sagaalaadka weeyaane can atalbiya talbiyada labayk allahuma labayk iyo xukunkeeda ayaan wax ka weydiiyey kayfa sidee sideebaad kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya maca nabi nabiga markaad la jirtaan ala sl maxaad samayn jirteen qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday yulabii mid talbiyeyso oo labayk allaahuma labayk yidhaahdo almulabi qofka talbiyada la imaana laa yunkaru caley laguma inkiri jirin oo adig maxaa talbiyada u wadaa lama dhihi jirin wayukabiru lmukabiru qofka allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar dhihina isna allah akbar ayuu dhihi jiray falaa yunkaru caleyh isna laguma inkiri jirin laakiin asal ahaan takbiirta waxay bilaabataa maalin tobanaadka marka dhagax la tuurto oo jamrat alcaqaba alkubra la maalinta ayada ayaa laakubarta bilaabanaysa inta ka horeysa inta badan waa talbiyadaas weyan labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk in alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak <laughs> waaya hahay xadiidkaas bukhari muslim soo saaray xadid kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdanaad can ibn cabas waxaa radi taala anuma qal ri bin cabas sallaa rasulula nabiga al ayaa tukaday sal slam alduhra salaada tarwiyati maalinta sideedaadka ah oo biyo waraabsiga ah walfajra sallaa wuu tukaday aduhra iwalfajra iyo salaada fajr yowma carafata maalinta carafa biminan muxuu la jeeda mataqana hadalka duhurka subaxdii waxaa laga baxay maka yowma tarwiya kadibna mina meeshii la degaya ayaa la tagay duhur marka waxaa lagu tukanayaa mina waa laba rakca casirna waxaa lagu tukanayaa mina waa laba rakca lama jamcinayo maqribna waxaa lagu tukanayaa mina waa siddex caadigahayd cishahana waxaa lagu tukanayaa mina waa laba rakca salaada fajar oo sagaalaadka subaxda carafa ay bilaabanaysaa ayadna meeshii laftarkeeda lagu tukanayaa ayadoo laba rakca waxaana sunno ah ilaa qoraxda ay ka soo baxda in meesha la joogo saas ayaa sunno ah. laakiin habeenna muxuu sida caadiga hadda waxaa laga yaabaa mina sida lagaala lagaalabooda m meesha la yidhaahdo maka lagaalabooda ayaa lagugu shubi carafa minaba lagugu joojinaya annaga sanadkan nagu dhacday haddaan soo dhaafnay sidii nogala qaaday maka ayaa wax nogula shubay meesha la dhihi jiray carafo nogula shubay dhib ma rukni ma ahan laakiin waa mustaxab haddii laakiin izixaam iyo howlaa waa laga boodi karaa oo waa laga bilaabi karaa weyan lakiin nabigeena wuxuu sameyey alai sl oo sunnada taas weyan lakiin arkaanta xajkana ka mid maahan waajibaadka xaj ka mid maahan wixii ka horeeya carafa laakiin middan dambe oo bimina la leeyahay markii tobanaadka laga soo noqdo habeenka o tobanaad laga bilaabo labi tobanaadka iyo qofka aanan tacajulin saddex tobanaadka taas way tan waajibka ah almabiit bimina laakiin tan hore waa iska sunna qofka haddii ay duruuf qabato ama howlaa u timaado ama badee la afduubaba sidai muxuua rag qaar ku dhacday dhib ma lahan marka iyada inuu muxuu ahaa halkaas horey u dhaafo ya sheekh maya carafa in waajib waa dhaafiyo rukni weeyaan oo xajka dhanba carafo weeyaan waxaan ka hadlayn waa mina habeenka habeenka sagaalaadka ay soo gelayso tobanaadka ma habeenka sagaalaadka ay soo gelayso maalinteeda dambana ay mino ay tahay carafo ay tahay baryada ayada in la baryi karo muxuu ahaa carafa amaba la baryi karo maka oo qofkii arrinkaa yeelo sidii fiicnayd ma samaynin laakiin uusan xajgiisa hallaysanayn sidaa weyaan waaya xadiidka wa fii riwaayati riwaayat litirmidi imaam tirmidi muxuu ahaa u tii hore abu daawud tirmidi ibn maaja soo saaray wahiya riwaayat ibn maaja ibn maajana saas ayuu soo saaray sallaa binaa rasul nabiga laguna dujiyey alayh sl biminan mina ayuu nagu dujiyey aduhra salaada duhur iyo alcasr salaad casr iyo almaqrib salaad maqrib iyo alcisha salaad cisho iyo alfajr salaad subax uma hadaa ilaa carafaat kadibna nabigeen wuxuu ka lahay carafa ayuu ka lahay weeyaan wacinda daarimi sallaa biminan mina wuxuu ku tukaday khamsa salawaatin shan salaad ayuu ku tukaday waa intaana carafa la gaarin ka hore daarimi ayaa soo saaray waa xadiis saxiixa xadid kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad can cashata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri caisho qultu waxaan ya rasul rsulka allow alaa nabnii miyaanan kuu dhisayn laka adi biminan mina beytan guri maan kaaga dhisno aw binaan ama dhisma maan kaaga dhisno yudiluka min ashamsi qoraxda kaa harayo fa qaala wuxuu yidhi laa maya inamaa yaa sheekh xadiidan ka bood ya heeg ari haye ii soo dhiib ziyaadad khayr waa kan wacinda darimi sallaa biminan hamsa salawaati weeyaan soo maaha xadiid marka kale ayaa soo booday oo kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi hadowna waan kalahnay maca rasuulilah nabiga ayaan la kalahnay sala allahu calayhi waali wasalam min minan mina ayaan ka kalahnay ilaa carafaat ayaan u kalahnay mina almulabi annaga waxaa naga mid ah mid talbiyada la imaana labayk allahuma labayk lah wa mina annaga ayuu naga mid ahaade almukabiru mid allah akbar dhaha imam muslim ayaa soo saaray waa dabcadii saddexaad dadkaas waayahay wa an caaishata xadiidku sagaal boqol iyo shan iyo lixdanaad can caaishata radi allahu ta arda qaalt waxay qultu waxaan yaa rasuulka allow alaa nabni miyaan kuu dhisn laka adiga biminan mina beytan guri aw bina'an amaba dhisma yudiluka kaa harayo min ashamsi qoraxda faqal wuxuu yihi laa maya inamaa in kale man huwa isaga manaakhu man qof makaana degitaankiis iyo tuqsigiis weeyaan sabaqa ilayhi u hormaray mina sideedaba cidda u hormarta ayaa iskala ee guri qofka dhisan kara iyo qof goori u kara lama arko saas ayuu muxuu xadiidkan cadayni abu daawuud tirmidi ibni maajah daarimi fii musnadihi imam trmid u xasan صaxiix alimam albani aleh amat lla wu wa aciif imaam ibn qayim اjawziya isna wuxuu leey waxaa weyaan xadiidkaad waa haabit laakiin markii aad fiirisa rijaasha yusuf ibn mahig iyo ragga ku jira iyo hooyadiis oo mxuu ahaa taabiciyadheeda oo mxuu aha majhuulat aal cayna majhuulat alcayn wa xataa xaal ma ahan xadiidka inuu daciif yahay ayaa laga qaadana weyaan wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja laakiin asal ahaan meesha haddii nin walba dabaqi ka dhisan lahaa xaggee lagu cibaadaysan lahaa mabtalo wey baabkaas baab اwquufi bcarafata carafa istaageed ayuu baabkan u baab yahay xadid kun sagaal boqol iyo lix iyo lixdanaad an caiشhaa radi lahu taala an caiشhata radi allahu taala ardaha kaanat kaanat waxay ahayd qurayشhan quraysh <clears throat> i waman dad daana ka diindhigta diinaha diinteeda yaqifuuna kuwa istaago amaba dadka iyaga sheegto oo ka mid ah yaqifuuna kuwa istaago bilmusdelifati musdelifaha istaagi jireen wa kaana waxaa yusamaan kuwa lagu magacaaba alxumsa xums ayaa lihi jiray nimankaa reer quraysheed oo maka degnaan jiray jaahiligii iyo cid alle ciddii ayaga muxuu ahaa la biyo cabto oo ayagu iskubabaabka yihiin waxay ahaan jireen markii mino la dhaafo ilaan mino waxaa ku xigta musdelifa musdelifa kadib xaramka ku dhammaani inta xaramka ah ayaa ku dhammaani kadibna carafa ku xigto carafa wa kaana waxay ahaayeen saa'irulcarabi carabta inta soo hartayna yaqifuuna kuwa istaaga bicarafaat carafa istaaga jireen falama jaءa alislaamu islaamku markuu yimid oo diinta islaamka la qaatay amara allahu alla weyn wuxuu faray nabiyu nabigii sal alla alay slam an yatiya inuu aado bicarafaat carafa inuu aado ayaa la faray isagana wuxuu ka mid yahay xumsi ayuu ka mid yahay raggii reer carbeed oo muxuu ah weliba eh, reer quraysheedu ka mid yahay uma yaqifa biha kadibna uu istaago uma yufida uu ayaa la faray fadalika ka isaga qowluhu tacala wa qowlka alleh uma intaa kadib afiidu shubmay soo shuma min xayu meel afaad annaas dadka ay usoo shumeen adinkana kasoo shuma u shuma weeyaan saas ayaa amar lagu bixiyey xadiidkan ama ayadan qur-aanka cafwan uma afiiduu min xayu afaada annaas qofka aanan meeshaa tagin aad uma garan karo yani dadkaas socdo markaad meel yar tumbur ama yara kor aad u fuusho ood saas u yara eegto ama saas u yara mxuu ahaa eh, milacsato ficlan bashar socdo ma ahan dad socdo ma ahan waa biyo hiriraho socdo saas saas biyo mxuu ahaa saas oo socdo maad umaynaysaa marka afiidudaas xilligaas qur-aanku cabiraayey fahamkiisa markaad buuraha yar kala fuusho oo dadkaa saas u fiiriso xataa kacbada fiiriya markaad dabaqa dhexda intaad fuusho ama kan kore kadibna kacbada awaafka lagu awaafa hadda xataa tiviyada iyo yutubyada ka fiiriya ismalihid xilliga kacbada ay buuxda waxaan biyo socdun baad u malinaysaa ee dad socda uma malinaysid uma afiduu kadibna shuma min xayu afaad annaas xadid kun sagaal boqol iyo todoba iyo lixdanaad can jaabir bn cbdillah radi allahu taala ana rasul rasulka sal sl qal rasuulkan wuxuu yidhi naxartu waxaan ku gowracay haahuna meeshaanan xoolihii aniga aan watiyo hadigaa aan ku gowracay waa mine eh waa minana kulluhaa dhammaanteed manxarun waa meel wax lagu gowraca minoo dhan wax ku gowracan kartaan ee meeshaanad nabi maxamed gowracda anaga nin walba inaan ku gowracda la cadaabmi sax maahan kow fanxaruu ku gowracda fii riaalikum meelaha degantiin heeryada idin taalla oo reerkiina idiin joogaan oo mina gudaheeda iskaga gowracda wa waqafta hawna ana halkaan ayaan istaagay carafa markaan istaagay waa meesha mxuu ahaa jabaluraxma meesha le hadda u yaqaanaan fulfulaan hoosteeda mxuu aha meel ah ayaan istaagay wa carafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mowqif waa meel la istaago hscadaabina qoraxda iyo rafaadka iyo dhibkaas ku dilina sanadkaas intaasoo qofa ku dhimata dhagaxaas jabal mxuu aha raxma u yaqaanaan meeshuu nabigeen ataa fulay ma aha mana fulinba ataa agga meel sakharaat la yihahdo oo dhagxaan ay yeelaan mxu jibaalah oo halkaaso mxu ahaa u dhaweynba ataa nabigeen istaaga ala slam ayagan halkaasay fulayaan oo isku biilayaan xataa dadku waad la yaabay ay meeshayda ka fulaan uma arkaanba inuu xajkoodii ansaxay cadaab iyo naftooda ay goynayaan naf kale ay goynayaan wahaakada jahligii iyo mxua jidba aanan mxuu ahaa aad diinta loo eegin ayaa dadka waxa ugeyni nabigeen wuxu le sal slam waqaftu haahuna halkan ayaan istaagay wacarafatu kuluha mowqif waa meel la istaaga waqaftu haahuna halkan ayaan istaagay waa musdelifa meeshu hadda masjidka ku yeelo wa jamcun musdelifana jamcunan waxaa weyaan waa musdelifa jamcun musdelifana kuluha dhammaanteed mowqif waa meel la istaaga muslim ayaa xadii soo saaray xadii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can curwata ibni mudaris waxaa laga wariy aai radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka duurashaas ayaas ka imaaday waa ree ai qaala wuxuu yidhi ataytu rasul nabiga lama imi sal slm bilmowqifi meesha la istaagay yacnii bijamcin musdalifo nabigeena oo jooga oo habeenkii maalintii inta carafo la istaagay habeenkii lasoo guuray kadibna la imaaday eh, musdalifa eh, eh, salaadii cisho iyo salaaddii maqhrib la jamciyey kadibna subaxdii la jooga salaad subax la tukaday ayaa nabigu imaaday sala allahu calayhi waali wasalam qultu waxaan idhi ji'tu waan imaaday yaa rasul rasuulka low min jabali tayin ree ay buurahoodii ayaan ka imaadeen buurtoodii meesha ay degnaayeen ayaan ka imaaday reerahoodii aklaltu waxaan daaliyey oon soo dhibaateeyey soo rafaadiyey maiyatii gaadiidkayga aan saarnay yani meel fog ayaan ka keenin waa aad baan usoo mxuu ah daaliyey u dhibaateeyey wa atcabtu nafsii naftaydina waan dhibay kow wallaahi baan ku dhaartee muxuu sameeyey maa taragtu kama tegin min xablin buur yaroo bacaada buur yaroo bacaada ayaa xabliga la yidhaahdo weliba yara saas u yara ballaarsan ilaa waqaftu calayha dusheedaan istaagay yani buur kastoo soo maraba hasha wuuu nafta ugu qaaday buurtii fuuraya meeshuu istaagi oo allow dhawaasho ayuu u yeeli jid soo hay ow min xajin xaj miyaan ley ayuu nabiga weydiy sal ll ly slam jawaabta nabigeena asaga intuu aaday mogta nabigeena qibladu la aaday iyo meesha saxdahayd wuxuu ugu jawabay nabigena sl slm faqala rasul wuxu yh sl man adraka qofkii haleela macanaa annaga haadihi salaad salaadan oo salaaddii subax markuu qofka haleelmacneeda waxaa weyaan wuxuu barya habeenka asaga ah musdalifuu baryowa wa ataa carafaat carafaadna carafana tago qabla daalika salaadan iyo habeenkan ka hore taga salaadan ka hore taga leylan xilli habeena tago aw naxaaran ama maalin tago e faqad tama wuu taam noqday xaju wa qadaa wuu gutay tafaahu dhusuqi iyo wasakdi iyo hawlihii ku taale xilliga aad iska hoobin lahaana waa la gaaro weyaan macnaheeda marka maxaa laga fahmaya meeshaan musdelifa in la baryo waa waajib soo sax maaha carafa in la istaagana iyadana waa rukni arkaanta xajka ka mid ah laakiin carafa wax la yaab lahay leeda oo aada muhiim u ah inaad ogaataanna daa'iman wa abadan habeenkii iyo maalinkiyaa horey marka xukunka shareecada la yihahdo habeenkiyaa horey oo hadda caawa waa isniin habeen isniina berrina waa maalinteedii sooma aslaan waa sidaas laakiin hal waxaa jirta maalin oo habeenkeeda ay ka dambayso ma taqaanaan waa yowmu carafa yowmu carafa maalinta carafa la taagan yaha habeenkeeda waa habeen ka dambeeyo lidaalika maalintaas duhur kadib ayuu istaaga bilowmaya markuu bilowda duhurka ilaa qoraxda ay ka dhacda waa istaaga sooma waa oo qofkii marka maalinta istaago ninka asaga alxamdulilah xajkiis waa gudmay ninkii maalinta ay u suurageli weydo habeenkii carafo istaagana ilaa fajarku dilacana qofka asaga qof carafo istaagay wa xadiidka nabigan fiiriya sala allahu calayhi waali wslam wuxuu man adraka qofkii haleela macana anaga haadihi salaad salaadana la heleela oo musdalifana gulka salaad subax wa ataa carafaat carafana qabla daalika salaadan ka hore leylan habeen ow naharan ama maalin faqad tama wuu taam noqday xaju xajkiisa waqadaa tafadahu wasakdi iyo mxuu aha uskagii saarnaa iyo rafaadkiina xilligaa iska eh, nadiifinaya waa la gaarayo ilan moogta dhagax iyo tuuri dharkiibuu iska bedelaya markuu dhagax tuur ama timaha gaabsada sidaa weyaan ayuu nabigan cdayna sal slm abu daawuud tirmidi nasaai ibni maaja daarimi xadiis saxiix weyaan xadiid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigan wuxuu yidhi khayru ducaai ducaatan ugu khayr badan ducaau yowmi carafa maalinta carafa ducada la ducaysta weyaan wakhayru maa qultu waxaan dhahay waxaa ugu khayr badan ana aniga nabiyu eh, nabiyaalka min qabli iga horreeyey waxaan ku ducaysanana ama aan dhahnana ugu qiimo badan waxa ugu qiimo badan laa ilaaha ilaa xaqluhu caabud lama arka ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaaluuya keligii laa shariika wadayna ma lahan lahu alla ma lahu lmulku boqortooy isaga ayaa iskale walahu alxamdu mahad oo dhan isaga ayaa iskale wahuwa alla weyne calaa kulli shayn shay larkaba qadiirun qaadiru mid awooda weeyaan saas ayaa ugu fadli badan uguna wanaag badan uguna khayr badan ducada maalinta carafa wax sahlan ma ahan weliba dembiyada dhan ayaa la dhaafaa dadka naarta ayaa laga xuraya wax aad weyne badan weyaan tirmidi ayaa soo saaray xadika xadii xasan ah xadii kun sagaal boqol iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni zubayr waxaa radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bni zubayr kaana waxaa yaquulu mid yihahda iclamu waxaad ogaataan ana carafata carafa kullaha dhammaanteed mowqifun meel la istaago weyaan ilaa batna curana waadiga curana la yidhaahda bogiisa amaba calooshiisa mooyane ama gudihiisa mooyane wa ina almusdalifata musdalifana kullaha dhammaanteed mowqifun waa meel la istaago ilaa bana muxasar meesha muxasar la yihahdo waadiga muxasar la yihahdo gudihiisa iyo mxuu ahaa hoostiisa m amaba calooshiisa mooyane dabaraan ayaa soo saaray sanid waa labada meelood maxay kale yihiin labada meelood bani curana waadiga curana la yidhahda ayaa mari jiray hadda meesha masjid namira masjidka weyn oo ku yeela musdal ku yeela meesha la yihahdo carafa waadigaas bartamahiis ayuu mari jiray masjidka bartamahiis mari jiray marka nabigeena sal slm inta aanan xilliga wuquufka oo zawaalka qoraxda ay zuulaysa aan gaarin waadigaas gudihiisa ayuu nabigeena teende inta loo looga dhisay ayuu ku jiray meesha ayadeed ayuu marka nabigeena marka salaadii la gaaray calayhi salatu salaam ayuu khudbeeyey kadibna salaad dad ku dejiyey salaada duhur oo laba ragca oo la gaabiyey iyo salaada oo ayadna laba ragcoo la gaabiyey oo jamaca ayuu ku dejiyey kadibna markaasaad ka soo baxay meeshii oo meesha ayadeed xuduudda carafa kuma jirin waa ka soo baxay kadibna halkaasuu soo aaday carafuu soo dhexgalay halkaasuu istaagay marka waxaa kala bartaman marka masjidka carafa ku yeelo qeybta qiblada xaggeed xigto oo xagga maka xigto dhammaanteed waxaa weeyaan carafo kama kuma tirsana haddii aad mixraabkii aad ka khudbayna imaamka aad iska saaxato ama halkaas kaga wardiso waxaba yaraata carafo oo kuu jiro marka ha degtoonaado masjid namare ayaan tagay kadibna halkaas ayaa marka mxuu ahaa ku gutay meesha qabowgeeda mukayfka lahayd maya qaybtaan dambe marka waa kitaabkan oo kale sidan oo kale waa kitaabkan marka qaybtaanna waa midig qaybtaana soo bidaxa maaha marka dhanka qiblada xaggeed xigto boorar weyn ku yeelaya calaamado weyn ayaa ku yeela marka aad loo eego aadna loo fiiriyo taas waa middaas midda labaad waa waadi muxasar wuxuu udhexeeyaa musdelifa iyo mina ayaad udhexeeya waa waadi weyn oo hadda buundooyin weyn ayaa saaran bundo weyn ayaa saaran waadiga isagaana waxa weeyaan gudihiisa musdelifo kuma jirta waa in asna layska ilaaliyo labada meelood ba layska ilaaliyo muxasar maxaa loo yihi marka waxaa loo yidhi ninka abraha ahaa oo kasoo duulay yeman oo kacbada dumin rabay maroodigiisi meeshii lagu waxaa weeyaan gumaaday iyo ciidankiisii oo lagu joojiyey ood allah subxaana wa tacaala eh, ku difaacay kacbadii oo halka lagu baabi'iyey alam tara kayfa facala rabbi asxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil fajaclahum kaasfi makuul meesha ay ragga balada ugu dhacday oo lagu cadaabay halkaas weeyaan meeshii lagu xayiray waa muxasarka waa xayiritaan meesha lagu xayiray oo lagu reebay maroodigii iyo ciidankii abraha u watay iyo lagu baabi'iyey weyaan marka labada meeloodba midna kuma jirto midaan muxasarna kuma jirta musdelifa midnana kuma jirto midaan muxuu ahaa namirana ayadna kuma jirta baabu sawmi yowma carafata maalinta carafa soomkeeda ayuu baabkan u baab yahay bicarafata qofka isagoo carafa taagan inuu sooma ka warrama maya lama soomaayo laakiin qofka halkan jooga ha ajir aan la heli karin waa laga heli oo aad weyn xadii kun sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatanaad can umlfadl waxaa laga wariyey bint alxaaris waxaa weyaan cabdillahi bin cabaas hooyadii radia allahu taala ardaha ana naasan dad baa ikhtalaf waxay isku khilaafeen cindaha iyada agteeda yowma carafat maalinta carafa fii sowmi nabiyi nabiga soonkiisa isku khilaafeen sal l slam nabigu waa sooman yahay ma soona may waa sooman yahay isku khilaafeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaheen huwa saaimu nabiga waa sooman yahay alayhi slat slam wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yihahdeen leysa bisaa'imin ma soonna isaga nabigeena sal slam fa arsaltu waxaan u diray ilaahi nabi waxaan u dhiibay biqadxin dhakal laba nin oo weliba caano ah dhakal caana ayaan u diray ama gaawo waxaa tiradaba wa huwa nabigeena sal slm waa qafinu taagan yahay fasharibahu nabigan wuu cabay sal slm marka yowma carafa qofka carafa taagan soon looma ogola baabkiisana maaha buhari muslim ay xadidka soo saare weeyaan baabu salaati salaada ayuu baabkan u baab yahay wlkhudbati khudba ayuu baabkan u baab yahay yowma carafata maalinta carafa khudbada iyo salaada mxuu ahaa habka loo tukana ayuu baabkan u baab yahay khudbada la sheegaya waa duhurka iyo casarka tii ka horreysay sidaa weyaan xadid kun sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatanaad can saalim waxaa laga wariyey ibni cabdilaahi ibni cumar waa taabici min awsad taabiciin ayuu ka mid yahay wuxuu geeriyooday boqol iyo lixda hijrada nabigeena sala allahu calay waslm marka ay ahayd wuxuu ka mid yahay alfuqahaa asabc todobada faqiih todobada nin oo fuqahada ah oo waxaa weeyaan reer madiina alfuqaha sabc bilmadiina ayuu ka mid yahay oo xilliga taabiciinta joogay can salim xali bn cbdillahi bni cumar qal wuxu salim kuntu waxaana eh, kataba wuxuu qoray dhah kataba wuxuu qoray cabdulmelik ninka la yihahdo wuxuu ila alxajaaj xajaaj bni yuusuf ee wuxuu waraaqu soo qoray muxuu yidhi anlaa yukhaalifa inuusan khilaafin ibna cumar cabdilahi bin cumar fi lxaji xajka inu khilaafin cabdilahi bin cumar sanadul xajku taagraan jiri sooma marka waxa ninka caalimka cabdilahi bin cumarna ha khilaafin xajaajo nimada adeeg badan ayaan kugu aqaanaa fa jaa ibna cumaru ibna cumara ayaa yimid radia allahu tacala anu ardaa wa ana anigana macahu aan la jira saalim waa wiilkiisii waan la jiray yowma carafata maalinta carafa xiina zaalat ishamsu qoraxd markay zuushay fa saaxa kadib markaasuu dhawaaqay cinda suraadiqi alxajaaj xajaaj teennadii uu ku jiray amaba teenada dayrka lagu wareejiyey ragga madaxda moogta waxbaa loo yara toosiyaa marka meel baa loo yara meeshu irnaydo agteeda ayuu yimid wuu ku dhawaaqay warya xajaajow afku muxuu furtay fa kharaja waa baxay xajaaj wa calayhi wuxuu xirnaa milxafatun go ayuu xirnaa mucasfaratun eel muxuu ahaa la booraawsiiyey amaba la raangiyeeyey ayuu xirnaa fa qala wuxuu yidhi maa laka yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan maxaa kugu dha abdillahi bni cumar buu ujeeda fa qala wuxuu yidhi arawax arawax arawax bixitaan iyo m ah araabitaan in kunta hadii aad turiidu suna suna hadii aad doonaysa soo bot oo ka soo bax meesha weyaan waa xilliga qoraxda ay zuushay qala wuxu yidhi hadi saaca ma saacadan qala wuxu yhi nacmha qala wuxuu yidhi faantadirnii isug oo faandirnii isug xataa ufiida ilaan iskaga shuba calaa ra'sii madaxayga aan ku shuba biyo aan yani ilaan ka qabaysto weyaan uma aruja akhruja aan ka soo baxa weyaan fanazala kadibna wuu soo degay ninka la yidhi cbdilahi bin cumar wuu degay xataa kharaja oo gaadiidka u saarna ka degay xataa kharaja alxajaaju xajaaj ilagoo ka soo baxa kadibna xajaaj wuu socday bayni aniga dhexdaydiiyo bayna abi abahi saalix bin cabdillahi bni cumar ayaa wuxuu leeyahay anigii aaba dhexdanaga ayuu marka lugeeyey ama socday fa qultu marka saalim baa marka dhawaaqay waxaan idhi in kunta haddii aad tahay nin kale xajaajow turiidu mid doona asunata sunnada nabi maxamed alai sl slam faqsur ilkhudbata khudbada gaabi wacajil istaaga istaaga mxuu ahaa carafana dadka udadeji adna u degdega weyaan fajacala wuxuu gudagelay marka xajaaj yanduru inuu eegi ilaa cabdilahi cabdilahi ayuu fiirina marka yani inuu ku waafaqi doono inuu diidi doono ayuu fiirinaya cabdullahi bin cumar falamaa goortii ra'aa warka dalika arrinka saga cabdulahi cabdulahi bin cumar markuu arrinta arkay xajaaj inuu muxuu ahaa warkay ku qancinood warkay warka cabdulahi bin cumar suga markuu arkay ama warka abahe uu suga qaala wuxuu yidhi sadaqa run ayuu sheega weyaan saas ayuu ku yidhi ku yiri buhari xadii soo saar xadidku dambe ah ashirkan insha allahu tacala kun sagaal boqol iyo caawa ugu dambeeyo kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can jaabir bin cabdillahi waxa radi allahu taala anuma qal jabir bin cabdillahi saara rasuulullah nabiga alla ayaa socday xataa ataa carafat ilaa carafa ku yimaado kadibna amara kadibna fawajada wuxuu helay alqubata teennadii qad duribat lahu isaga loogu dhisay binamirata meesha namir la yihahd loogu dhisay waa waadigii fa nazla biha nabigu iskaga degay xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxda ilaa ay muxuu ahay iilato oo duhurkii laga gaaro waqtigiisi amara wuu nabig wuxuu faray bilqaswa hashiis qaswaheed faruxilat lahu waa loo raray kow oo heeryihii aad ku fuuli lahaa rukuubkii ayaa loo saaray xataa idantaha ilaa badni waadi waadiga muxuu aha calooshiis markuu muxuu ahaa gaaray amaba gudihiisa khaaba naas dadka iyu khudbeeyey waa meesha hadda mimbarka ka dhisan yahay masjidka namiro uma intaa kadib adana bilaalu bilaan baa uma aqaama wuu aimay fasala uhra salaad uhra ayuu nabigeena tukaday sal slm uma aqaama kadibna wuu aqimay fasalla casra salaad casr ayuu tukaday waa ayagoo gaaban labalabo weyaan walam yusalli baynahumaa shay-an waxbana nabigeenna calayi slat slam sunna oo mxuu ah udhexeeya ma jirin nasaa-i ayaa soo saar xadiidkaas waana xadiid saxiix hada wallahu aclam wsala allah waslm ala rasuuli